بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري نيسابور رحمه الله وحدثني علي بن حجر السعدي في باب حكم ولوغ الكلب baabkaasu ku saabsan yahay xukmu wuluuqi اlkalbi eyga afgelintiisa xukunkeeda eyga afgelintiisa iyo carabku walaaqiisa wuluuqu waa carabka uu wax ku cabbaayo yaa walaqa la yidhaahdaa walaqa alkalbu idaa adkhala lisaanahu ilmaayic waxyaalaha muxuu ahaa sharaabka iyo weelasha iyo markuu afka geliyo marka eyga oo xayawaanada ka mid a ah alxayawaan alma'luufa xayawaanada dadka la nool ayuu soo gelayaa ee carbiska iyo la noolaashaha dadka iyo ay ka suurowdo haddaba weelka uu afka geliyo ama biyaha ama caano wuxuu afka geliyaa muxuu noqonayaa xukunkiisa weelkaase maxaa lagu samaynayaa qaala almusanifu raximah اllah waxadaanii caliy bnu xujrin الsacdi qaala xadaanaa caliy bnu mushir qaala akhbarana acmash sulaymaan bni mehraan can abi razin wa abi saalix الsamaan can abi hurayrata radia allahu canhu qaala abi razinkuna mascuud baa la dhahaa abi razin wasmahu mascuud can abi saalixin can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu yidhi idaa walaqa alkelbu eygu hadduu afkiisa geliyo fii inaa'i axadikum axadkiin weelkiisa hadduu afka iyo carabka geliyo falyuriq haw ha daadiyo wixii uu geliyey ama sharaab ahaaye ama cunto qoyanahayd ha la daadiyo uma kadib liyaqsilu ha dhaqo sabca miraar toddoba jeer ha dhaqo waxaa weeye laba xugun buu xadiidku xumbaarsan yahayoo mid wixii uu afka geliya horta waa ka kaco waa la daadinayaa maxaa yeele xadiidka falyuriqhu riwaayatu cali bni mushir can ilacmash weeye riwaayaadka kale amash ruwaadda kale ka warinaysa acmash falyuriqda may sheegaan laakiin waa ziyaada aan khilaaf keenaynin oona khilaafin wixii ruwaadda kale ay wariyeen intuu waafaqay buu ziyaadadaana raaciyey oo meeshay dhahaan ahlulxadiidku ziyaaratu hiqa maqbuula marka ha daadiyo kadibna weelkii ha la dhaqo toddoba jeer buu nabiga sala allah aleyh wasalam yidhi toddobadaa jeer waxa loo dhaqaayo lianna nijaasata alkalbi mughallada eyga waxaa weeyaan xayawaan marka laga hadlayo nijaasaadku saddex baa loo qaybiyaa nijaasa muqallada oo aad iyo aada u adag iyo nijaasa mutawasita u dhexdhexaada iyo mukhafafa mid la fududeeyo fudud marka muqalladada waa midda toddobada jeer la dhaqalayo inay adag tahayna waxaa tusaya sida dhaqideeda loo siyaadiyey ee toddoba loo gaarsiiyey ayaa tusaya inay tahay nijaasa muqallada nijaasada mukhafafada ah waxaa weeyaan waa ilmaha yar ean weli cunto cunin kaadidiisa oo wiilka ah ayaa noo imaan doonta waa mukhafaf waxaa kaloo mukhafaf ah almadyi waasha madida la yidhaahdo ama lixdaleelada la yidhaahdo ayaduna wixii marada iyo saas oo kale kaa gaadha la dhaqi mahayo sida nijaasada kale loo dhaqee ayaduna waa la rushaynayaa sida kaadida wiilka oo kale yaa korka biyo laga shubaya oo haydakarka iyo ku saabsan madaakiirta iyo meelahaas waa la dhaqi waa laga isjeesan oo qusli baa soo arooray laakiin marada wixii ku saabsan waa la rashinaya biyaa lagu shubaya annijaasa almutawasita waxay labada ka soo haray eyga nijaasadiisa iyo ilmaha yar ee aan weli cunto iyo gaarin cunto cunid gaarin laba sano iyo waxsaasoo ganaaska dhaqshaqaaya caanaha cabaaya ama caanihii asalka ah hooyadii ha ahaato ama caanaha sanaaciga ee kale ee la siiya ahaato marka ilmahaas waxaa weeyaan waa mukhafaf kaadadooda eyguna waa waa muxuu ah muqallad waa la adkeeyey wixii ka soo hadhay labadaasi oo kaadida dadka waaweyn oo kale iyo haweenka gabdhaha yaryaraadan hadday rabaan iyo waxyaalahaas ayagu najaasadooda iyo nijaasooyinka kale ee kala dugan kuwaasa waxaa la dhaha waa iska dhexdhexaad oo caynta nijaasada nijaasada hadday cayni tahay iyo hadday xukmi tahay yaa loo kala qaadayaa xukmi hadday tahay dhaqitaanka u horraysaba waa ku daahir noqon cayni hadday tahayna nijaasada caynteeda waa in la zuuliyo haddii midabkeeda iyo suudheeda ay adkaato macfi weeyaan oo la zuulin waayo laakiin cayntii iyo jurmigii waa in la zuuliyaa marka saddexdaas qaybood nijaasada u qaybsantaa middii ugu weyneed ee u adkeed baa eyga ah toddoba jeer baa la dhaqayaa toddobadaa jeer waa wuxuu afka geliyo masaa-isha farciga ee culummadu ay ka hadlaan mulxaqaadka waxaa ka mid a hadduu lugta geliyo ama ma ahee uu kaadidiis kaadidiisa iyo saxaradiisa iyo waxyaalaha kale asaga fadalaadka ee raacsan maka lucaabi oo kalea sida calyadoo kale miyaa ayaa qiyaas hadal ka jira marka qaar waxay leeyihiin waa shadd waa akhbaf saxaradii iyo kaadidii waaba ka sii daran carabka wuxuu afka geliyeyba haddii saa loo dhaqi xaarkiisii iyo kaadidiisana waa la iska dhaqaayaa waaba kasii foolxun tahay kuwana waxay dhhi maya macno kalea meesha ku jira xaarka iyo kaadida wuxuu raacaya nijaasooyinka kaluu raaci ama carabka si gaara loo taarget garaynaya ma aha kownu uu nijaaso yahay keliya ee waxaa la socda waxyaalo jaraafiim ah oo adag oo dadka dhibaato u geysanaya calooshooda hadday gaadhaan oo wixii afka ugeliya dadka cunaan waxaasaa ka dhalanayay dheheen darteed baa ay uga daran tahay carabka nijaasada inteeda kale iyo meelaha kale saxaradii kaadadii almuhim waa masala khilaafiya o ka hadleen lakiin hadda waxaa naga khuseeya waxaa weye xadiidku toddoba jeer in la dhaqaayo eyga eyga muxuu aha weelka uu afka geliyey toddobadaa jeer ee la dhaqaayo waxaa weeyaan waxaa lagu darayaa cara lagu darayaa cara lagu dari oo waxaa soo aroortay uulaahunna bituraab iyo ukhraahunna bituraab iyo ixdaahunna bituraab <clears throat> wacafiru thaamina aturaab intaba way soo aroortay midda u horaysa caro ku dara midda u dambaysa ku dara ta sideedaad caraha loo socoto thaaminada mid ka kamidoo ixdaahunna intaba way soo aroortay riwaayata marka ixdaahunna ayadu waxa weeyaan waa mujmal ama waa mulaq waxaad tidhahdaba mulaq ixdaahunna hadday mulaq noqotay mid ka mida ah oo la iska idlaaqay uulaahunna riwaayada ka hadashay tiri iyo midda ukhraahunna tiri baa qayday mulaq iyo muqayadna muqayadkaa la qaadanayaa marka ixdaahunna waa la ogaaday oo ama waa midda hore ama waa midda dambe labada xadiis ay sheegeene ulaixdaahunna xagga iska dhig waa laga baxay waxaa isku soo haray uulaahunna midda u horeysa iyo ukhraahunna athaaminada iyadu waxaa weeyaan toddobada mid ka mid oo carro lagu daray in weeye marka thaamino gaar u taagan oo sideeda ma jirto toddobadaasi mid kamid a carro lagu daray marka carradaasaa markii biyihii carrada laisku xisaabay sideed carrada ku noqotay ee markii laakiin laga hadlayo qasalaadka iyo dhaqitaanku toddobadii unbay noqonaya toddobadii marka ma midda u horaysaa lagu shubi carradii la raacin mise midda u dambaysaa carrada la raacini <clears throat> labadaasaa marka isku soo hadhay iyo xoog badan marka culimmada qaar baa waxay qaateen oo dhaheen xadiidka sidiisaba waa mudarib maxaa yeelay falyuriqhu ha daadiyo iyo xadiid kale oon iraaq iyo daadin sheegin xadiid uulaahuna midda u horaysay tiri algushda carrada tuuna waxay dhaheen aakhiruha ukhrahuna midda u dambaysa afiru thaaminata turaab intaasoo dhan markii la fiiriya waa hal dariiq oo riwaayaadkii ay ku soo aruureen oo haddana ismucaaradaya muaribkuna wuxuu tusayaa xadiidku dacfi inuu ku jiro cadamu eh, mxuu ahaa adabdi ayaa meesha ku jira marka waa min anwaaci daciif bay dheheen wayba bushiyeen xadiidka laakiin marka laleeyahay xadiidku waa muarib oo waa daciif shardi baa jira shardiga waxaa weeyaan inuuna suuroobi karin in la jamciyo axaadiistaas ismucaaradaysa ama haddii aan la jamcin karin la kala rajixi karin haddii aad jamcin karto inaad jamciso idiraab meesha ma imaanayo wax iskalahafa ma jira waaba la jamcin karaaba ama ma ahee lama jamcin karee mid baa raajix ahoo xadiidkeedu maalan saxiix yahay ka kalena waa daciif raajixaasaa la qaadanaya ka kalena marjuux wey waa laga tegaya marka waxaa suurowday in la jamciyo kol haddii in la jamciyo ay suurowday mudaribkii meesha waa ka baxay idiraabkii meesha la sheegtay way ka baxday alimaamu xaafid ibnu xajar raximah llahu fii fatxi اlbaari wuxuu yidhi riwaayatu ulaahuna arjax min riwaayati ukhraahunna lilakthariyati walaxfadiyati waalmacnaa saas saddexdaasu ku rajaxay riwaayada ulaahunna ayaa ka raajaxsan riwaayada ukraahunna dhahaysa saddex shay bay uga raajaxsan tahay kow lilakthariyati way ka badan tahay oo muxuu ahaa dariiqa ulaahunna ku yimid iyo duruqda ku timid yaa ka badan dariiqa ka hadlaya ukhraahunna marka duruqda fara badan baa korba la rajaxi oo dariiqa yarara laga rajaxaya oo haddii hal raawiya uu yidhaahdo ukhraahunna uu nabiga laga wariyo intaasoo ruwaadan uulaahunna ay dhahaan uulahunnadaasa marka raajaxa lilafdaliyati aaniyan waxaa weeyaan lilaxfadiyati ruwaadda ruwaada ku soo aroortay uulaahunna warinaysa yaa xagga xifdiga iyo dabdiga ka badan oo ka xifdi badan min ruwaati ukhraahunna riwaayada sheegaysa ukhraahunna marka waxaa weeye xagga axfadiyadana riwaayatu ulahunna la rajaxayaa saddex almacnaa xagga macnaha in carada lagu daro marka u horraysae biyaha u horeeya toddobada midda u horeysa in caradii la raaciyo oo lagu reefaaqo oo marka caradii iyo biyihii oo isku jira deena meeshii nijaasadeeda lagu shubo lix jeer oo biyo saafi ahna ay ka dambayso laga raaciyo yaa xagga macnaha iyo caqliga iyo mantiquba uu ku jiraa wuxuu ka macno badan yahay in marka u dambaysa carro la raaciyo oo haddii marka u dambaysa carradii la raaciyo waxay u baahanaysaa biyo kaloo haddana laga raaciyo u baahan toddobadii marka way ka sii badani marka xagga macnaha iyo xagga kahratu ruwaad iyo xagga xifdiga ruwaadda warinaysaba riwaayatu uulaahunna arjaxu min riwaayati ukhraahunna sidaasaa ka raajaxsan qaala wa xadaanii moxamed bnu sabaax qaala xadaanaa ismaaciil ibnu zakariya can lacmash bi hada isnaadi milahu walam yaqul falyurikhu muuna dhihin waxaan dhihinna waa ismaaciil ibnu zakariya marka caliy ibnu musir baa wata riwaayata falyuriqhu marka falyuriqhudana kownuha ay haabit tahay oo raawi uu warinayo tiqa ah waxaa raacsan xagga addahana waa iskaga mid xataa riwaayooyinkan aan sheegin hala daadiyo macnuhu hal meel unbuu tegaya kol haddii la yidhi eyga meeshuu afka geliya hala dhaqo dhaqid goormay imaani wixii meesha ku marka riwaayadu kalaba yayna sheegin hala daadiye laakiin macnuhu halkii unbuu imaanaya qaala xadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala maliki can abi zinaad can lacraj can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi sala allahu aleyh wasalama qaal idaa shariba alkalbu eygu hadduu cabo fii inaai axadikum carabku ku cabaaye falyaqsiluu ha dhaqo sabca maraat toddoba jeer hala dhaqo linajaasatihi lmuqallada najaaso adag weeyaane qaar waxay qabaan tacabud inuu yahay toddobadaas waxba ayna najaaso ayna ahayn maalikiyada eygu najaas ma qabaan toddobadana waxa weeyaan nijaasadu sideedaba hadee xukmitahay dee cayni tahay labadaba duruqda lagu tacaamulo waa la yaqaanaa in todoba la gaadhsiiyo arrin cibaadaha meesha ku jirta oonan ugu addoonsaday oo aanan macnaheeda iyo kunhigeeda aanan garanayn ilaahay uu garanayo ayay leeyihiin laakiin kownuhu mushadad ay tahay nijaasada la kala adkeeyey saan soo sheegnay labada kaleba ay u kala duwan yihiin bay tanna saddex u tahay oo uga sarraysa waxadaana zuhayr bnu xarbi qaala xadaana ismaaciil bn ibraahim can hishaam bnu xasaan can moxamed bnu siriin can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allah aleyh wasalam nabigu wuxuu yidhi dahuuru inaayi axadikum axadkiina weelkiisa waxaa tahiri idaa walaqa fiihi lkalbu eygu markuu afka geliyo an yaksilahu inuu dhaqo sabca maraatin toddoba jeer uulaahunna saddexaanood midda u horaysana bituraabi caraa lagu daraayaa buu nabiga sala allah aleh wasalam yidhi adilada ay jamhuurta qabaan bay ka mid tahay in nijaaso loo dhaqaayo dahuur ayuu yidhi dahuuru inaayi axadikum dahuur goormuu imaada shay nijaaso maa la tahiriyaa waa marka wa maaratay eh, dahuurku sidiisuba waxaan hala dahiriyo dahaaro marka laga hadlaayo dahaaradu laba noocan bay noqotaa waxa laga dahaar qaadanayo min alxadai iyo min alkhabuthi in xadad laga dahaaro qaadanayo xadad asqar weysiya u baahan iyo xadad akbar ahoo qabiis u baahan labadaa inuu yahay oo xadad yahay iyo inuu yahay min alkhabuth marka dahaaradan hadda eyga laleeyahay hala dhaqo laysa min alxadai walaa min asqarihi walaa akbarihi xadad asqara iyo mid akbara midna ma aha yaqiinan maxaa soo haray marka inuu yahay khabuth wa huwa najis najaasada weymaan adilatu jamhuur buu xoojinaya qala xadaana moxamed bnu raaficin qala xadaana cabdrazaq bnu hamaam asancaani qala xadaana macmaru can hamaam bni munabihin qaal hada ma xadaana abu hurayra can muxamedin rasuuli اllahi sala اllah alيh wasalam fadakara axaadiia minha waqaala rasuulu llahi sala اllah alيh wasalam wuxuu yidhi dahuuru inaa'i axadikum axadkiin weelkiisa waxaa tahiri idaa walaqa alkalbu eygu hadduu afka geliyo fiihi waalkii an yaksilahu inuu dhaqaa dahiraysa sabca maraad toddoba jeer oo mar lagu daraayo caro lagu daraayo caradaa marka ma macno gaaray wadataa mise uun waxaa weeyaan xilligaasi baahida jirtay darteed ayaan la heli jirin waxyaalaha hadda wax lagu dahiro ee wax lagu zuuliyo saa darteed caradii baa la helay inay meesha u qumi karto haddii marka maanta la helay waxyaalaha musiilaadka ah ee hadda aadka u xoog badan ee waxyaalaha nadaafadda aad ba ugu fiican ee wax lagu nadaafiyo lagu nadiifiyo iyo saabuuntii iyo waxyaalihii la isticmaali jiray iyo ashnaankii hore ay culimmadu sheegi jireen haddiiba la helo qaama maqaamo turaab meesha carada yuqumaya yaasa qaarba saa qaba culimmada qaarna waxay leeyiin maya masaladan waa lafdiga nabawiga ah macno kale ku jiro turaabtan sideeduba waxay wadataa khaasiyo gaaray wadataa iyo macno gaarahoo ayna saabuuntii iyo waxyaalahan kale wax lagu zuuliyo ayna zuulin karin ayay wadataa oo waxay leeyihiin aygu carabkiisaasi yuu wuxuu ku leefaa dabada dabaduu ku leefaa wasaqdaa marka dabada ku jirtay iyo bakteriyada uu arab kusoo qaadayo ee afka uu kusoo qaatay weelkii buu gelini waxaa marka wasaqda ahee afkiisa ka soo baxayo weelka gala jirada ayada ah waxaa zuulin kara oo gooyn kara cilmiyan waana min aibi nabawi sala allah alay wasalam uu nabiga alay slam waxay ku ogaaday carada unbaa zuulin karta wax kaloo zuulin kara ma jirto marka sida axwadka ixtiyaadka ee wanaagsan ee hadiya nabiga calayhi salaam raacidiisana ay tahay in caro la isticmaalo weeye walow wax kalaba ha la haysta oo ka xoog badanoo innaga aragtideenna haba ahaadee leannu macno kale meesha ku jiri kara haddiise carradii la waayo in biyo keliya aad ku dhaqdo waxaa ka fiican inaad aalaadkaas musiilaadkay wax suuliyo aad raacisaa ka fiicanoo waxla-aan way dhaantaa qala xadaana cubaydاllahi bnu mucaadin qaal xadaana abi xadaana shucba bnu xajaajin can abi tayax wasmahu yaziid bnu xumayd samica wuxuu maqlay muarif bn cabdilaahi yuxadiu asagoo ka warama can ibni muqafal cabdulaahi bnu muqafalin qaal amara rasuulu llahi sala allah alay wasalam biqatli kilaab nabigaa mar wuxuu amray eyda in la laayo sababtii keentayna waa laisku hayaa eygaa cudurro ku dhaceenoo maradu kulaab cudur ku dhaco yaa dilaacay in marka la doorgooyo sidaasaa loo amray iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam maruu jibriil la ballamay ayuu jibriil ka daahay markuu ka daahayna nabiga calayhi salaatu wasalaam mar dambe wuxuu ku balaarugay ay gurigiisa sariirta hoosteeda ku jira waa bixiyey meeshii biyo lagu firdhiyey jibriil baa soo degay maxaa dhacdoo nooga daahday ma daahina eygaasi guriga ku jiray annaga haddaan malaa'ig nahay meeluu ey ku jiriyo meel sawirra ay yaallaan midna ma soo gallo fa amara biqatli ilkilaab qaar culamada kamid ah halkaasay ka fahmeen wax kastaba ahaatee amarkaasi waa la nasakhay wixii ay oo daari oo wax dhibaayo oo saa'ila mooyeene ama alaswad midka madoobe shaydaanka lagu tilmaamay oo madaradiisa iyo dhibaatadiisa wata kaamaa laga soo reebay wixii kalese in la dilo waa la nasakhay faraha ka qaada uma qaala nabigu wuxuu yidhi maa baalun dadka xaalkooda muxuu yahay wabaalu lkilaabi iyo eyda dadkiiyo eyda maxaa isku diray uma rakhasa wuxuu rabseeyey markii hore waa loo istaagay amarkii nabiga xataa islaanta baadiye ka timida eygeeda wadata eygaa laga reebaayey uma rakhasa wuxuu ogolaaday nabigu fii kalbi saydi eyga lagu ugaadho iyo kalbi alghanami ee eyga xoolaha raac hanamka ariga keliya mee xoolahoo dhan almaashiya soo aroortay xoolaha intaba markaasi waa la yahay in la haysto wa qaala idaa walaqa alkalbu fi linaa eygu hadduu weelka afka geliya faqsiluuhu dhaqa sabca maraat toddoba jeer wacafiruuhu aaniya athaamina marka sideedaadna waxaad ku burburisaan oo ku jajabisaan oo gelgelisaan fi turaabi caradi tacfiirku waa tadliig iyo takhliid waay ku dheeha oo ku dara marka sideedaadna cara ayuu yidhi nabiga sala allah aleh waali wasalam qala xadaanii yaxya bnu xabib xarii xadaana khalid yani bn xari aw xadaana mxamed bn xatim xadaana yaxya bnu saciidin xaw xadaanii mxamed bn waliid qaala xadaana mxamed bnu jacfarin kulhm can shucba fi hada isnaadi milih bimilihi ayr ana fi riwaayati yaxya bnu saciid bn ziyaada waxaa ziyaado la socotay warakasa fi kalbi lhanami eyga ariga iyo xoolaha raaca ee markuu arko wax xoolihii kusoo socda ku qaylya iyo wasaydi eyga lagu ugaadha ee mucallamka ee markaad dirtana dirmaaya markaad istaajisana istaagaya wixii uga hore uu qabtana aan cunaynin ilaa aad ku soo gaadho iyo wazarci kalbizarci eyga xarfiga iyo beeraha iyo ilaaliye ku qayda wixii uu arka ee uu maaragtay ka shakiyo kaas saddexdaas waa ruqseeyey nabiga calayhi salaatu wasalaam ikhtinahooda iyo in la yeelan karo oo la haysan karo ayaa la ruqseeyey waad yeelan kartaa intii kalese ey inaad yeelato oo gurigaada uu ku joogo lama ogolo sida ay gaaladu ay sameeyaan dad muslimiinta kamid oo ku ta'afurayna waaba jiraan oo haysta eyga marka in la haysto oo guryaha la dhigto oo la dhaqo oo la saabuunayo oo la udgooneeyo isaga waxaa laga yaabaa kii iska lahaa toddobaad inuuna qabaysanin baa laga yaabaa eygiisana subax walba buraash iyo saabuun iyo barafuun ula dhaco ayaa laga yaabaa wasadaqa allahu id yaquul alkhabiiaatu lilkhabiiiin dadka kuwa khabiiaadkaa kuwa khabiidiinta unbu usugnaaday eyga khabiidka ah ee maaratay nijaasadiisa ay muqallada tahay dadka afka ka dhunkanaya ee haysta ayaguna khabiid wey marka waxa weye layaab ma laha layaab ma laha laakiin saddexdaasaa laga soo reebayoo xaajada iyo daruurada iyo baahida taala darteed ayaa loo ogolaaday in ayga xoolaha uu ku ilaaliyo beerta ku ilaaliyo muxuu ahaa aad ku ugaarato oo ugaadhi uu kuu soo qabto taa ayadaa waxba dhibaatoa ma laho nabiga caleyh isalaatu wasalaam waxay culimmadu ka hadlaan bacda culamaau lmaalikiyana waa la weydiiyey cabdiraxmaan ibnu qaasim inuu haamalinaya alcutaqi ayaa waxaa la yii maalig maanta noolaan lahaa xilli dambood ee lusuusta iyo tuugta iyo maafiyadu ay badatay ayuu wuxuu leey haduu maanta imaam maalig noolaan lahaa raximah allahu tacaala latakhada sadan gurigiisa iska dhaaf ay eh libaax buu samaysan lahaa libaax u waardiyeeya marka macnaha wuxuu ka hadlayaa arrintu cilada baahidii ahayd inuu xoolo ilaaliyo hadduu xoolaba ku ilaalin ama beer ilaalin dadkii baa ka daran dadkii baa ka daran oo guryhi baa ka daran waa la samaysan karaa halkaasuu marka wataa imaamka raximah allahu tacaala ayb walaysa dikru zarci zarci sheegitaankii kuma sugnaa fii riwaayatin hayra yaxyaa yaxya waxa riwaayadiisa un baa zarcigana sheegtay iyadoo riwaayo kale abu hurayra xadiidkiisana waa ku sugnaa ilaa kelba xarfin ayuu isagana ku sugnaa marka wixii intaa aan ahayn sawaakiin la diiday la nahiyey oo la reebay oon la ogoleen inay maaragtay la samaysto kuwa markaa laisku ogolaaday ee qofku laleeyahay nabiga alay slam uu noo ruqseeyey eygi asagaha wax ku siiya haddaad weydo ama meel ka soo qabsata aad ma soo iibsan kartaa waa masale kale waxaa soo aroortay thamanu lkelbi khabiid ey in la iibsado oo la gato baayic iyo mushtari labada waa ka xaaraam ayaa soo aroortay hala yeeshana waa la yiri oo buruuro baahi markay timaado waa lagu ogolaaday see la yeelayaa wax ku siiyana waad weyday haddii lagu siiyo waxba dhibaataa ma laha waxaa laleeyahay waad ka qaadanaysaa calaa alhiba waxaad ka qaadani qofkii gadaayey kadibna waxbaad u celinaysaa waxaad u niyoonaysaa waxa aad siinaysana hadiyaad uyeeraysaa hadiya inuu asagana kusiiy adna aad hadiye usiisay saasay qaarkood ku luqluuqayan wallahu aclam baabu nahyi can ilbawli fi lmaai raakidi biyihii fadhiyey oo lagu kaadiyo biyihii fadhiyey biyaha biyana waa jaari oo ilihii qulqulayay iyo ceelashii mxuu ahaa togagii iyo webigii iyo biyana waa biyo fadhiya biyahaas in lagu kaadiyo fadhiya waa la nahyi lama ogolo xaraam wey xaaraam weeyaan ama ha yaraadaano ama ha bataano hadday yar yihiin markaaba nijaas bayba noqonba hadday badan yihiinna ayaduna waxay xaaraam u noqonaysaa inay taqayur iyo bedelitaan isbedelaan baa laga yaabaa oo yayna marka horeba ay ku nijaasoonayn likahratiha laakiin waxaa imaan karaa inay biyihii hadday badan yihiin oo ay doorsoomaan oo suudhoodii ama urko ama muxua dhadhankooda ama midabkooda u doorsoomo nijaasana ku doorsoonto shaygii nijaas buu noqonaya waliba biyiha bataane marka lama ogolo xagga kalena dee xagga nadaafadii iyo caafimaadkii iyo ummaddii iyo mujtamaca kale oo ayadoo laftirkooda dee meel kaayo ay ku ogyihiin aan ku dhiiranaynin oo ka yaqyaqsani kullu haada waxaa weeyaan kuma habboona waa kii la diiday geed hoostii in lagu kaadiyi iyo lagu saxaraystii iyo meelaha waxaa lamid ah mawaaridda ah ee laga arooray hilooyinka ah ama dawda ah in meelahaas dhan saxaare iyo kaadi iyo qashin loo dhaweeya ma banaana sixada iyo caafimaadkana kuma fiicna nadaafadda kuma fiicna si kastana kuma fiicna waxadaanaa yaxya bnu yaxya wmuxamed bnu rumxin qaala waxay dhan akhbaranaa layd xaa waxadaanaa qutayba bnu saciidin qaala xadaanaa layd can abi zubayr can can rasuuli اllahi salى اllahu alيyh wasalam anahu nabigu nahaa wuxuu reeba an yubaala in la kaadiyo fi lmaai biyaha araakidi fadhiya ama almaai ljaari biyaha qulqulaya iyagu waxa weye waa karaahiya wax laga fiican yaha weye laakiin sida biyo fadhi oo kale ma aha taxriimkooda waxadaanii zuhayr bnu xarbi qaala xadaanii jariir ibn cabdilxamiid can hishaam can ibni siriin can abi hurayra qaal qaala rasuulu lahi sala la alay slam an nabi sal slam qala nabigu wuxuu yidhi laa yabuulanna axadukum yuunan kaadinin fi lmaai daa'imi biyaha fadhiya uma yaqtasilu minhu uu ku qabaysanin biyaha fadhiya intuu ku kaadiyo yuuna ku qabaysanin oo labadaba waa la diidan yahay laa yabuulanna axadukum bimaai daa'im iskeed baa loo diidan yahay uma yaqtasilu minhu daa istinaaf wey waa masalo kaleo cusuboo bilaabanayso yuuna ku qabaysanin oo inuu ku qabaystana waa la diidan yahay isaga oo ku kaadiyey ee macnaha ma aha in la jamcinayo laa yani midkaa haddii kaadidii la nahiyey oo inuu ku kaadiyo la diiday waxaa markaasi ka dhalanaysa haddaad ku kaadiso in lagu qabaysta ka dhalanaysa in lagu qabaysto ayaaayaa ka dhalanaysa taasaa ka dhalanaysa marka qabayskaasna dee wuxuu dhacayaa biyo nijaasa biyo nijaasa lagu qabaystay laakiin haddii aan lagu kaadinin waa lagu qabaysan karaa biyihii daa'imkaa fadhiyey waa lagu qabaysan karaa haddiise jinaado qofka uu qabo biyihiinu biyo yar ay yihiin waxaa imaan doonta xadiid abu hurayra soo socda xadana mxamed bn raafic naysaburi qal xadana cabdrazaq qal xadana macmar can hamaam bn munabi qal hada ma xadana abu hurayra can muxamedin rasuli lahi sal slam wadakara axaadiia minha axaadii buu sheegay waxaa kamida kan waqaala rasuulu lahi sala la alay slam wuxuu yidhi laa tabul fi lmaai daa'imi biyaha fadhiya ha ku kaadinin aladi laa yajri aladi laa yajri waa tafsiir almaau daa'imkaasay fasiraysaa uma taktasil minhu aad ku qabaysato deenna iska ilaali waa laba laba foolxumo wey kaadidana waa foolxumo haddana meel lagu kaadiyo ad kusii qabaysataan waa foolxumo kale wey baabu nahyi can iqtisaali fi lmaai araakidi waxaa la isku diiday in lagu qabaysto taas hore kaadi bay ahayd in lagu kaadiyo waxaa soo gelaysa in lagu kaadiyo in kaadidii weel lagu shubo oo lagu daadiyana way soo gelaysaa in biyihii agtooda lagu kaadiyo biyihii kuqulqulaanna way soo gelaysaa ujeeddada marka waxaa weeyaan in kaadi lagu kaadiyo keliya ma ahe kaadi inay biyihii gaaraan taas way wax la diidan yahay waa sida jamhuur ahlilcilmi ay qaateen ilaa daahiriyada oo masaladan jumuud jumuud jumuud daahiri ayaa la yidhaahdaa waa masalada masaaisha ugu qariibsan ay ku hadleen bay kamid tahay oy leeyihiin waxaa la diiyay in lagu kaadiye haddii kaadidii lagu shubo lagu firdhiyo dhib ma laha leannu nahyiga yaa ku kaadin inaa soo aroortay ha ku firdhina lama dhihin wax farqiga ah udhexeeya ma laha ujeedaduna waa kaadidaas iyo biyaha in la kala dhowro wey baabu nahyi can اliqtisaali fi lmaai raakid biyihii fadhiyay in lagu qabaysto waa la nahiyey gaar ahaan qofka dujinaabo qabo xadaana haarun bnu saciid alayli wabu aahir axmed bnu ciisa jamiica can ibni wahbin qaala haarun xadaana ibni wahbin qaala akhbaranii camr bnu xaariin can bukayr bn ashaj ana abaa saa'ibin mawla hishaam bn zuhrata xadaa anahu samica abaa hurayratu maqlay radi allahu canhu yaquulu leh qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi laa yaktasilu axadukum axadkiin ma qabaystayuuna qabaysanin wey fi lmaa'i daa'imi biyaha fadhiga wawa junuba isagoo janaabo qaba faqaala wuxuu leeyahay raawiga xadiidka abu hurayre ka warinaya waa hishaam binu zuhra wuxuu yidhi kayfa yafcalu ya abaa hurayra haddii la diido in lagu qabaysto wartii iyo balligii iyo dhiijaamihii iyo biyihii fadhiyey in lagu qabaysto haddii la diiday see yeelaya abu qaala yatanaawaluhu tanaawula wuu soo qaadqaadan qaadqaadasho intuu dhex tiimban lahaa biyahan dadku ay cabbaayaan ee ummadda ay rabaan bilo iyo laba bilood iyo saddex bilood in la cabo la rabo haddii lagu qabaysto oo lagu dhex dabaasho biyihii muddo yarba waa isbedelaya waxyaalaha reerbaadiyaha haysatay ka mid tahay baahida u daran waxaa weeyaan ay noloshooda u baahan yihin waxaa ugu daran waa biyo haddana markay biyaha helaan si ay u ciyaarayaan maaragtay ay u dayacayaan xoolihii baa laska sii deen oo dadkii baa kudhaxeen oo haweenkii baa dhar ku dhaqani oo ayagiibaa waaweyn baa intay galaan qaqaaweyn bay ku qabaysani waxaasoo dhan waxa weeyaan waa aadaabtii islaamka iyo sharcigii iyo nadaafadiisii oo la baal maray oo meel lagaga dhacay wey marka waxaa la samayn buu lehay abu hurayra aayarta ha dardarsado intuu biyo soo qaata geedka xagga kala mara o iskaga qabaysto tanaawalhu yatanaawalhu tanaawula taasuu nabiga alayh iyuu ku fasiray baabu wujuubi qasri lbawli kaadida in la dhaqo waa waajib iyo wayrihi wixii aan kaadi ahaynoo min anajaasaati nijaasooyinkii kalea idaa xasalat fi lmasjid hadday masaajidka dhexdihiisa ay ku dhacdo wa ana alarda dhulka tudaharu in la dahiro bilmaai biyo min gayri xaajatin wixii oon loo baahnayn ilaa xafiha in caradii la qaadoo la qodo haddii dhulka uu nijaasoobo sida maryaha iyo muxuu ahaa jidhka nijaasada looga dahiriyo yaa carada iyo dhulkana loo dahiriyaa see loo dahirini marka waa inoo imaan doontaa ardado ama waxaa weeyaan dhul oo sibsibahoo ismiid ah sida ismiidyahoo kale taas isagaa waxaa weeyaan in nijaasada caynteeda la zuuliyo biyihiina meesha laga xaaqo oo la qaado umay noqon haddii laakiin ay tahay ardo biyihii ay markii lagu shubo ay laqayso biyihii nijaasadii marka u horaysa lagu shubayba madaxa biyihii hora biyihii baa madaxa ku qaatay waxaan dambe ee biyaha kor imaanayana daahir weeyaan maxalkaa koroo dhan daahir buu marka noqday waxbaa marka lama qodaayo kamaadahabat ilxanafiya abu xaniifa iyo xanafiyada waxay qabaan carada hadday nijaasowdo waa laqorawaa laqaadaya carradii baa la qaadi khalaas nijaasadiiba hadii lala kaco la qaado meeshii daahir bay noqotay bay leeyihin xadiidka nabiga calayh salaam ku soo arooray daahirkiisa waxaa weeye in biyo lagu shubaayo waxaa kaloo garanaysaa in dhulka aan lagu dahirinayn nijaasa hadii ku dhacdo bihubuubiriyaaxi wa xaraarati shamsi ayaguna qolo kalaa sidaa qabta caradaasi iyo dabeeshaasi garaacaysa iyo qoraxda ayaa ku filan bay leeyihiin kullu haada waxaa weeyaan xadiidka nabiga calayh salaam wuu khilaafsan yahay biyaha lagu dahirini waa un lagu shubi qala xadana qutayba bnu saciidin qala xadaana xamaad huwa bnu zayd can thaabit bnu aslamin can anas bni malikin radi allahu canhu ana carabiya nin reer baadiyaa baala ku dhex kaadiya fi lmasjidi masaajidkii masaajidkii nabiga calayh salaatu wasalaam waa masjidka labaad ee masaajidda saddexda ah ka labaad weeyaane adduunka ugu fadli badan wey ee nabiga calayh salaam uu yidhi masjidkaygan salaadda lagu tukado kun salaadood bay lamid tahay oo u dhigantaa masaajidda kale ah sala allah aleyh waali wasalam halkiibuu nin acraabiya intuu yimid yuu saaxadiisii iyo banaankiisii iyo barandadiisii iyo sidii baadiyihii banaankiisii yuu iskaga fadhiista oo iskaga kaadiyey acraabta ilaahay hadda way fududaystaan oo waa la fududahay kaadida kaadida saxarada lagaa meel fog inuu geeyo laakiin kaadida dadka reer baadiyaha dadkii oo arkaayo arrintuu iska boodkii fadhiisto ayuu iska saydhayaa marka masjidkii buu la soo galay markaasuu ku dhex kaadiyey fa qaama ilayhi waxaa u istaagay bacdulqowm saxaabada qaarkoodoo way ku qayliyeen faqaala rasuulu lahi sal slam wuxuu ku yidhi dacuu ka taga walaa tusribuuhu ha ku goynina kaadida soo kaadida mau bilaabin haddii ka hortag ay suuroobi weyday oo marka hore uu xaydxaydanayay ka daala dhihi waayey kaadida uu bilaabay mahaanadii iyo kaadihaysti ay soo dhaaftay khasaaradii haysi ay ahan jirtay meel kaleoo hayn karta kaadida ma leh wixii kale oo haddii lagu celiyo qulaamka iyo bahalka iyo dagarka iyo ushaa xanuun iyo jiro unbaa ka dhalani haddii kalena kaadidiibaa meel ka fog meeshii gaarayso oo daadaadani haddii kale maradii intuu ka ilaashado yay cawradiisa faydmi waxaasoo maxaadiir iyo dhibaataha ka dhalanaysee kaadidu halkaa nagaga jooga balkaa ku dhamaystee daaya isagoo ku dhibaatooda iyo kaadidoo meelo fogaadha iyo isagio cawradiisa kaadidii maaratay uu iska xaydaayey cawradiisa faydanta waxaasoo dhan ba ka dhalanaya marka laba mafsada meesha hadday timaado midka yar ayaa la xumbaaranoo midda weyn baa laiska xijaabi ah, dhibaatada weyn ka imaanaysa kaadidii halka meelkaaga kugu daadan lehed ay masaajidka o dhan ku daadaadato iyo isagoo dhibaato la gaadhsiiya ka daran in hal meela kaadidii ku dhamaysto halkaa meel la cilaajiyo la daaweeyo oo biyo lagu shubo qaala falamaa faraqa markuu bogay ninkii kaadidiisi dhamaystay nabiga waa ka reebay saxaabadii saxaabadana haddii nabiga uu kala hadlo khalaas wax sii hadli kala male muran iyo hadal iyo maxaa dhacay iyo ninkan aan qabanayna ka gaarayna ma jirto jooga hadduu yidhahdo waa cinda kitaab illahi wa sunati rasuuli illahi sala allah alay slam waxaa joojiya hadduu dha nabi istaaga dadkaaba waa istaagayaan falamaa faraqa markuu bogay kaadidiisii dacaa bidalwin nabiga wadaan biyabu min maan biyaha wadaan biyaha buu kaana yiri wadaan biyaha wadaanta waa midan weelka halka weel laga soo biyaha ceelasha lagaga soo bixiya wadaan la dhahaa maqaar iyo waxbaa laga samayn jiray markii dambena waxyaaba balastiga laga sameeyey kadib hadda jargan baa shaqaynaya a baalkan garaangariska ma afka laga goyni agga agga geed laga gelini xarig baa lagu xidhin kana hadda wadaan noqotay marka laa mushaaxa qolo walba waxay ay isticmaali kartaa isticmaasho weelka biyaha lagu soo baxsadaa hadda dalwi loo jeedaa fasabahu calayhi markaasuu korka kaga shubay nabiga sal allah aleh wasalam korkuu kaga shubay kaadidii iyo meesheedii way tageenoo wixii marka daahir bay noqotay daahir bay noqotay marka ninka asagaa raxmadda nabiga fiiri sala allah aleh wasalam iyo taxamulka iyo dulqaadka nabiga alayh salam iyo rifqiga dhimrinta nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo sida uu wixii mushkila oo dhacda cilaajkeeda iyo daawadeeda iyo xalkeeda ilaahay subxaana wa tacaala ugu sahlay u saqiray xaaladdii marka waa lasoo afjarayba ilaa ninkii marka waa cadhoodoo nimankii kale kusoo kusoo qamaamayaybuu u cadhooday nabiga u naxariistayna naxariistiibuu wax ka siiyey wuxuu yidhi allahuma arxamnii muxammadan walaa tarxam macanaa axada ilaahu anigiyo muxamed noo naxariiso qof kale naxariista waxba ha ka siinin buu yidhi saasuu ku ducaystay markaasuu nabigu wuxuu yidhi xajarta waasica wax waasica raxmadda ilaahaya waasicat kulla shay ayaad soo koobtay lagama yeelin adiguna marka waxaa weeyaan masalada ay akbarihima midda maarata yar baa la qaadan si midda weyn loo kor yeeloo laskaga difaaco taas weeyaan haddii marka waxaa laga fahmaya xadiidka munkar qof ku dhex jira aad aragto munkar qof ku dhex jira haddaad aragto ma sugaysaa munkarka intuu ka dhammayni mise waad ka zuulinaysaa isagoo kudhex jira aad ku dhexgelaysaa waa la fiirinaya haddii munkarka uu ku jiro uu munkar ka weyn ka dhalani iyo dhibaato iyo mafsado ka weyna ka dhalanayso ma faragelinaysa banaanka ka mari laanna munkar marka la zuulinayo waa inaad wada zuuliso wixii mafsado ka weyn aanay dhalanin ama aad fududayso yarayso labada midna haddii dhaceynu wax ka weynba u dhacaayo waad u kaadinaysaa laakiin haddii munkarkan asaga ah haddii qofka laga qabto dhab laga siiyo wax dhibaato ka dhalan ay jirin nin baa nin raba inuu ku dhifto intuu ku dhufanayo u sugmadhaysa waad ka qabanaysaa qof baad aragtay xumaan sii wato oo ah, haweenayo meel lasii galaayo waad ka qabanaysaa waad ka qaban kartaa qof baa khamro dhala khamroa ah la socda waad ka qabatay kullu haada wax ka rati maayo mar inay jirin marka waa ka hortegi kartaa ama gacantiisaad ka qaban kartaa sugi maysid laakiin haddii mafsado ka weyn ay dhalan oo dhib uu kuu soo gaarsiin ama wax ka weyn oo xumaana uu ku dhici taas warka xadiidka sidiisa lagu xumbaaraya qaala xadaana moxamed bn muana qaala xadaana yaxya bnu saciid alqataan can yaxya bni saciid alansaari xaw xadaana yaxya bnu yaxya wqutayba bnu saciid jamiican idaara wardiy qaala yaxya bnu yaxya akhbarana cabdilcaziiz bn moxamed almadani huwa daarwardiyu daarwardiga waa cabdilcasiiska wey can yaxya bnu saciidin anahu samica anas bnu maalik buu maqlay oo yadkuru sheegaya ana acraabiya nin reer baadiya ah qaama kacay ilaa naaxiyatin fi lmasjid meel masaajidka dhinaciisa kamida masaajidkii ayuu u fadhiistay acraabtuna waxaa weeyaan jahliga iyo aqoon la-aanta ku badan maxaa yeelay cilmiga iyo magaalooyinka iyo waxbarashada yay ka fog yihiin fabaala fiiha waa ku kaadiyey fasaaxa bihi naas dadkii baa ku qayliyey asalkaas sidaa ah munkar haddii arka in lagu qayliyo oo laga aamusin saasaa asal ahayd laakiin masalat almuwaasana in laisku miisaano mafaasida ka dhalanaysa iyo maxay tahay maxaa culus tanaa ka maqneed faqaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam nabiga wuxuu yidhi dacuuhu ka taga falamaa faraqa amara rasuululah markuu kaadidii bogay nabiga amray calayh salaam bidanuubi wadaan biyaha fa suba waxaa lagu shubay calaa bowli kaadidiisa korka lagaga shubay sidaasaa marka lagu dahirinaya dhulka hadduu nijaasoobo waxba maarata badiil inta loo qaato carada la qofi mahayo qaala xadaanaa zuhayr bnu xarb markaas dee nijaasada qaar oo saxaro oo kale iyo waxsaas oo kale de waa la qaadi waxa laga hadlaya waxaa weeyaan wixii sidaas oo maayac ahoo kaadid oo kale iyo waxaasa laga hadlaya xadaana زhayr bn xrbi qala xadaana cmar bn yunis اxanafi qala xadaana cikrima bn camaar qala xadaana isxaaq bn abi طalxa qala xadaanii anas bn malik wahuwa camu isxaaq isxaaqaas adeerkii wey qaala baynamaa naxnu fi lmasjidi anagoo masaajidka joogna wahuwa camu isxaaq waa anas anas baa wuxuu adeer u yahay isxaaq saasuu ka wadaa wahuwa camu isxaaq marka isxaaq ibn abi طalxa xadaana anas bn malik wahuwa camu isxaaq haddii la yidhaahdo dee abu dalxa hadduu toos isxaaqa u dhalay waxaa weeyaan walaalay noqonayaan soo maaha oo abu dalxa carruurtiisii ay umusuleym u dhashay anas binu maalik hooyadii weeyaanoo islaanta umusuleym o anas way dhashay carruurtan marka waa isku hooyay ahaayeen saasay ahaayeen marka haddii laakiin isxaaqaasi uu yahay mid kaleo meesha ku jiro oo abu dalxaha uuna dhalin awow u yahay maalan awow uu yahay marka anas adeer wuxuu noqonayaa ah, wuxuu noqonayaa muxuu noqoni ayib eh, ah, ah walaalkii markayuu noqon adeer bu saas way dhici kartaa way dhici kartaa ayib marka hala fiiriyo qaala baynamaa naxnu fi lmasjid annagoo masaajid ku jira maca rasuuli illah rasuulka maciisa calayhi salaam id jaaa acraabiyun nin reer baadiyaha soo galay faqaama waxaa wuu kacay yabuulu fi lmasjid siduu dadka ola fadhiyin buu kacaye halkan muska fadhiistay masaajidka faqaala asxaabu rasuuli lahi sal slam waxay ku dhaheen mah ayay ka dheheen mahmah marka ismu ficil amar wey yani utrug utrug iyo dacdac oo kale wey kata kata warkada warkada oo kale qaala qaala rasuulu llahi sala allah alay waslam wuxuu yii laa tusrimuuhu inuu kaalidii sayraya la arkaa daaya ha ku goynina dacuuhu u daaya ka taga fatarakuuw yani ha ku goynina kaalida fatarakuu way ka tageen xataa baala ilah u ka kaadiyey uma ina rasuula lahi sal slam dacaa waa u yeehay faqala lahu wuxuu ku yidhi ina hadihi lmasaajid hadday marka naseexada iyo wax sheega ay wax tari qofkii oo kaalinayaa dad kula horodo cararba dhibaatada waa gaarsiiyey dadkii masaajijkii asagana isgaarsii marka hadda lala hadli oo hadalkii uu qaadan karaa nabigu wuxuu yidhi ina hadihi lmasaajid masaajidan kanan joogniyo masaajidoo dhanba laa tasluxu ooma haboona oomana banaana lishayin wax oo min hada albawl kaadidan ah wala alqadar kaadi waaba nijaase xataa wasakda kale candhuufta iyo saxarka iyo qoriga iyo qashinka oo dhanba masaajidda loogama ogolo ah, waahir baytiya liaa'ifiin bu ilahay leh kacbada iyo masaajid oo dhan baa soo wadagelay ah, fii buyuutin adina lah an turfac rafcigaasi macnawiyan wa xisiyan in la waasiciyo oo macnahaana loo kor yeelo wasakliga nadaafadiisa la ilaaliyo waxaasoo dhan wey walidalika nabiga sala allah aleyh wasalam gabadhii masjidkiisa xaaqi jirtay waa kii nabiga ihtimaam iyo cinaayo qaara siiyey gaara siiyey ee aad iyo aad markay dhibatay oo la yidhi waa la xabaalay gabadhi oo nabiga aan loo sheegin waa kii qabriga intuu uga daba tegay qabrigeedii ku tukaday rasuulka sala allahu aleyh waali wasalam oo ku tukaday iyadoo qabriga ku jirta marka masaajidda hala nadiifiyo oo hala ogaado arrintaasaa lasamray inamaa hiya lidikr illaah ilaahay dikrigiisa caza wajal baa loogu talagalay qur-aankii waa soo geli haddana gaar baa loo sheegay wsalaati salaadii iyo waqiraati qur-aan qur-aanka oo la aqriyo salaad lagu tukado dikrigii ilaahay iyo wixii kale oo de cilmi iyo khayr oo nabiga calayh salaam uu ku samayn jiray waxaasoo dhan baa loogu talagalay khayr iyo wanaag unbaa loogu talagalay ee in la nijaaseeyo la wasakheeyo oo waxaan wanaagsanayn lagu sameeyo lama ogolo waxyaalaha suuqaqan jira in la keeno beeca iyo shiraha iyo kalagadashada iyo yahdinta iyo waxaana looma ogolo qadaha markii qadaha masaajidka waxaa lagu xukumi karaa oo qadaha waa ku dhici karaa laakiin fulintiisa haddii xuduud iyo qisaas iyo waxay timaado masjidka dhexdiisii lagu fulin karo waxaasoo dhan masaajida waa laga dhowraa aw kamaa qaala rasulu lah sal l slam aw kamaa qaala macnuda waxaa weeyaan xadiidka macnaa lagu wariyeyoo lafdigiisii sidaas si u dhow macnaha waa iskaga mid laakiin lafdigii ayuu ka shakiyey sidaasaa adaabtaasaa la isticmaalaa qaala fa amara rajulan min alqowm nin buu nabiga amray qoomka ka mida ah, inuu biyo keeno fa jaa wuxuu la yimi bidalwin min maa wadaan biyo ah fashanahu calayhi markaasuu kor kaga shubay baabu xukmi bawli ifli radiici ya ibn cabdillahi soo maaha oka saasaan tuunsana isxaaq bin cabdillahi bin abdidal saas markaasu adeer u noqon oka cabdullahi bin abdidalxana waa wiilkii markii umu sulaym ilmihii ka saqiiray habeenkii kale ee intay u qarisay ay ilmihii ay qarisay deena u galmo ilaahay fadligii uu siiyey buu kamid ah cabdullaahigaasoo kadibna carruur fara badanoo qura ah ayuu dhalay kaas weeyaan <clears throat> baabu xukmi bawri ifli radiici ilmaha yar ee naaska nuugaayo kaadidiisu waa sidee wa kayfiyatu qusli sidee loo dhaqaayaa waa ifliga aifla laba dheer wiilkii yaraa ee naaska nuugaayey ee aan caanaha mooyeene wax kale ku kaaftoobin macnaheedu maa wax kale inaan la siinin waa la siin karaa oo malabkii iyo waxyaala afka loo gelgeliya buskudyaha waxaas timirti iyo laakiin waxuu ku kaaftoomay maaha weli caanihii iyo naaskii kama gurin baa loo jeedaa xadaana abu bakr bin abi shayba wa abu kurayb maxamed bin اlcalaa qaala xadaana cabdullahi bnu numayrin xadaana hishaam can abih can caaisha zawji nabi sal ly slam ana rasuula اllahi sala اllahu alيh wali wasalam kaana wuxuu ahaa yutaa kii loo keena bisibyaani caruurta ayaa loo keeni jiray nabiga alayh salaatu wasalaam ilmaha dhashaa nabiga loo keeni jiray markaasuu fa yubariku calayhim barakayn jiray wayuxanikuhum waana u dhamxalegeyn jiray taxniiq dhamxalegeen timirta ayuu soo qaaday afkuu geliyo nabiga alayh salaam markaasuu gacanta intu ku soo qaado iyo halka dhamxalaga ilmaha ugu dhajin markaasaa deena timirtii oo candhuuftii nabiga barakaysneed ay la socoto yuu muudmuudsanoo calooshiisa geli halkaasuu ku barakoobi fa utiya bisabiyin ilmaha loo keenay nabiga alayh salaam wiil yar fa baala wiilkii yaraa calayhi nabiguu ku kaadiyey dhabtu kaga kaadiyey fa dacaa wuxuu u yeedhay bimaain biyo fa atbacahu biyihii buu raaciyey bawlow kaadidiisii walam yaqsilu ma dhaqin yani xafuujin iyo jajabin iyo mxuu ahaa sida nijaasada kale loo dhaqo looma dhaqina biyihii unbu air sidii kaadida ay u gaadhay meesha yaa biyihiina loo gaarsiiye oo looga dabageeyey maca alhalaba ah. biyo halabaha la rabaa rashi firdhinama korka lagaa shubay sidii kaadida kor ba ahedba sidaa biyihii kor looga shubaya qala xadaana zuhayr bnu xarb xadaana jariir can hishaam can abiih can caaisha qaalat utiya rasuulu lahi sal slam bisabiyin yardac ilmo yar oo naaska nuugii baa nabiga loo keenay fabaala fii xijrihi oo xajrihi labadaba yuu ku kaadiyey dhabta nabiga dhabtiisa fadacaa bimaain biyuu u yeedhay fasabahu caleyh korkuu kaga shubay waxadana isxaaq bn ibraahim qaal akhbarana ciisa xadaana hishaam bihada isnaad mila xadiidi ibnu numayr waa masaladan markaa wiilka waaye amaa gabadha kaadideeda gabadha kaadideeda waa sida qofka weyn kaadidiisa oo kala haba yaraata hadday rabtee haba yaraatee sidaa weeyaan shareecada iyo hadyiga xikmada ku jirtaana ilaahay baa garanaya qaarkood waxay dhaheen wax hadda xikma oon loogayaa ma jirto iska tacaabudi oo kanna ilahay baa saa yeelay kana ilahay baa saa yeelay walamru fii dalika lilaahi ilahay baa waxo dhan iska leh marka samicna waa acna inaan dhahno aqballoon qaadano un weeyaan waxba aan la sii gelin culamada qaarkoodna waxay ka fahmeen inuu yahay xukunka xugun cillo leh oo cibaadada macquulatulmacnaa iyo hayru macquulatulmacnaa bay dhahaanoo tacabudi oo aan xikmadeeda la garanayn marka tacabudi ay leeyihiin oo hayru macquulatmacna ay leeyihiin waa inaga wailaa ilaahay wax kasta oo xuguna ah, asaga xikmad buu u yeelay min xakiimin khabiir ilahay waa alla xakiima oo waxaan xikmad lahayd maba jirtaba laakiin innaga yaa marra cillada wax ka fahmi karna marra xikmada way naga qarsoonaanaysaa saasaa loo jeedaa marka qaar waxay bal xikma ku jirta wiilka iyo gabdhaha way kala duwan yihiin wiilka waxaa loo fududeeyey kaadihiisa oo mukhafaf looga dhigay oo kokowna laga shubay loo yidhi kow lilmashaqa wa karat lintishaar lilmashaqati mashaqada ku jirta wa karat lintishaar iyo faafidda uu faafaaya iyo khifat dabci bay dheheen khifat dabci waa meeqa saddex saddex shay wey muxuu yahay midda koobaad ya midda koobaad maxay tahay almashaqa mashaqada maxay tahay laga hadlayo caadadii hore jiri jirtay wey xataa jaahiliyadu ay qabi jireen in wiilasha la koolkooliyo gabdhahana aan wax weyn oo dana laga lahayn oo qofkii dhalay uu wato saasay caadada hor ahaan jirta marka dacadadii way soo gaadhay saxaabadii bay soo gaadhay dhaqan buu iska ahaa mukhaalafat almaaluufi mashaqa curfigii iyo dhaqankii buu dhinac ka galay ilmahana qofka akaba inu iska xumbaaro hadduu wiil yahay gabadhana aan loogu degdegin waa gabadheh saasay ahaan jirta marka haddii wiilkii mar walba la xumbaarayo mar walba la xumbaarana ay suuragal tahay inuu kaadidii fash siiyo kaadiyo ay suuragal tahay kaadidiisi haddii hal la la yihahdo mashaqaa ka dhalan mashaqadaasaa marka la fudeeyo walmashaqatu tajlibu taysiir almashaqatu tadlibu taysiira marka waa la fududeeyey lilmashaqati ta labaad ay wiilka lagu ogyahay waxaa weeyaan gabadha kaga duwan yahay karat lintishaar kaadidiisu waxaa weeyaan meel dayiqay ka soo baxaysaa marka waa markii uu kaadinayo meel fog cadhirigaa iyo turida uu tuuraya xooggaa meel fog bay gaaraysaa kaadida wala socota oo isku toosan marka meel fog oo kaadida gabadha ayna gaarin yay gaari hadduu halka kaleedhiyo dhanka kale adoo jiifaa laga yaaba ka kaaga keeno sida qaansarobaadkii korka inuu kaa keenaa dhici karta adoo sarirta dhanka kale ka jiifo marka haddii halkaa iyo halkaa iyo halka kaadada intaa la qaybinaayo la yidhaahdo ha la wada dhaqo culays baa ka imaan biyuhuna iskaga firdhiy biyaha la raraaciyo ayadoo kasrat inshaar baynamaa gabadhu halkeedaa oon bay kusii daynaysaa qodobka saddexaadna waxaa weeyaanaan sheegnay muxuu ahaa ya khifatu dabci khifatu dabci waxaa laga wadaa kaadada wiilka xaraarada ku badan wamin hunaa waxaa ku yar nutuunada nutuunada yani urka iyo qarmuunka iyo waxaasaa ku yar oo sida ay kaadada gabadhu ay tahay wiilka waa ka yar duwanta waa ka khafiifsan tahay dabiica ahaan sidaas iyadana waxaa weeyaan beenama kaadada gabadhu sida dadka waaweynaa oo kale ay iska noqonayso oo hadday noqoto suudhi iyo hadday noqoto taqaanadii iyo adeegii iyo waxaas dhan xaggaas ayadana kala duwanyihin dabci ahaan ilahay ba ku kala abuuray wax kastaba ahaatee masaladaasa xoogga badan ee xadiidka ku soo arooray qaar baa culammadu yidhi ma ahee dhammaan waa la wada dhaqi qaarna waxay dhamaan waa la rushayni laakiin khayr lhadyi hadyu muxamed xadiidka nabiga sala allah aleyh wasalam oo ah in wiilka yurashu bowla alghulaami wa yuqsalu maa ljaariya bowl ljaariya hada huwa saxiix sidaasa sax oo taabit can rasuli lahi sala allah aleh wasalam qala xadaana mxamed bn rumxin bn muhajirin qaala akhbarana layt can ibni shihaabin can cubaydillahi bn cabdillahi can umu qays binti muxsin annaha gabadha umu qaysa cukaasha binu muxsin bay walaala yihiin ninkii la dhihi jiray jannada lagu bishaaray sabaqaka bi cukaasha ragga kale lagu reebay annahaa atad waxay u timid rasuul allah nabiga waxay oola timid biibnin laha wiilay dhashay lam yakun idacaama aan weli cunto cunin yani cunto cun aan gaarin oo yar fa wadacatu waxay dejisay fii xijri nabiga dhebtiisa tawaaduca iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam raxmadiisa fiiri ina carruuruna dhalin gaabarta loo saari waa iskaga kaadiyeen inana waxaba yaraatay cadho iyo xanuun iyo haidii dhaweynin iyo ma jirto haisoo dhaweynina carruurta maryaha iga nijaasenayaane ma dhihin rasuulka sala allah alay wasalam hadday nijaaseeyaanna xal baa jira biyaa laga raacinayaa haddii kalena waxaa weeyaan nabiga wuxuu raali gelin oo qancinaya saxaabadiisa oo uu naxariistii loo soo diray u muujinaya fabaalow nin yala oo ku kaadi qaala falam yazid kama ziyaadinin u fiirso calaa an nadaxa inuu ku shubay bilmaa biyo meeshii inuu biyoun kor kaga shubay nabiga kama zuulinin kama ziyaadinin biyahun buu kor kaga shubay bas khalaas intahaa xadiid kale oo xadiidu lubaaba waa kay dhihi jirta nabiga lo keen marada aan kaa bedelo oon kuusoo dhaqe maya buu yiri inamaa yuqsalu eh, eh, bawlu jaariya inamaa yuqsalu bawlu jaariya unbaa la dhaqaa qala xadaana yaya bnu yaya abubakr bn abi shayba wcamr naaqid wazuhayr bn xarb jamiica can ibni cuyaynata sufyan can zuhri bihada isnaad waqaala fadaca bimaain farasha korkuu ka rusheeyey qala xadaanii xarmalatu bnu yaxya abarana ibn wahbin qala abaranii yunis bnu yaziid anoni shaab abara qala abaranii cubaydllahi bn cabdillahi bn cutb bn mascuud ana uma qays binta muxsin alasadiya wa kaanat min almuhaajiraati alwal gabdhihii hore ee hijrooday ee nabiga u tagay madiina dadkii muhaajiraadka kamid allaati gabdhihii baayacna rasuul allah nabiga baycada iyo heshiiska iyo ballanta adag kula galay hijrada iyo axkaamtii beycada ee nabiga alay slam uu kula mubaayacoon jiray ee qur-aanku ilaahay ku tilmaamay ku faahfaahiyey wahiya uktu cukaasha binu muxsin axadu bani asad binu khusayma ninkaasay walaala yihiin qaala wuxuu yidhi ahbaratnii waxaa ii sheegtay umu muxsin annahaa ayadu atat rasuula allah nabiga calayhi salaatu wasalaam inay u timid umu qays baa la dhahaye inay nabiga u timid calayhi salaam bibnin lahaa wiila dhashay bay la timid lam yabluq aan gaarin an yaakula dacaama inuu cunto cuno oo iskii u cuno aan gaarin hadduu cunto cuno cuntada ku kaaftoomo oo cuntadiisi ilmaha la siinayo kaalidiisii marka waxay aalaysaa sidii dadka waaweynaa oo kale saasaa laskaga dhaqayaa qaala cubaydullaahi akhbaratnii ana bnaha wiilkeedii daaka kaa ahaa ee nabiga u keentay ee aan weli cunto cunin baala wuxuu ku kaadiyey fii xijri rasuulilah dhabta nabiga calayhi salaatu wasalaam fadacaa rasuulu llahi wuxuu u yeedhay calayhi salaam bimaa'in biyo fanadaxahu calaa thawbihi maradiisuu kor kaga shubay walam yaqsilhu qaslaa ma dhaqin dhaqid nabiga sala allah aleyh waali wasalam marka inuu nabiga alay salaam qof caadi ah uunan ahayn oo ilaahay subxaana wa tacaala qof uu doortay oo akhlaaqda oo idil uu ku aruuriye wanaagsan uu ahaa ayaad ka fahmaysaa mujarad qof qaa'id ah oo hogaamiya ah oo ummad xukumo maamula inuunan ahayne uu ahaa qof insaan bashar ah oo alla uu doortay oo uu ku kulmiyey jamiica khisaal alkhayr waalfadaa'il almaxmuuda wax allaale wixii fadaa'il iyo khasaa'il oo maxmuuda inuu ilahay iskugu geeyey subxaana wa tacaala oo raxmad ilaahay subxana wa tacala u soo diray buu ahaa qaala baabun wuxuu ku saabsan yahay xikmu lmaniy manida xukunkeeda manida de waa shahwada ilaahay uu ka abuuro noolaha uu ka abuuro oo ilaahay subxaana wa tacala waa kale falyandur alinsaanu mima khuliqa insaanka wuxuu laga abuuray bal ha fiiriyo maxaa laga abuuray khuliqa min maain daafiqin yakhruju min bayni sulbi watara'ib biyahaas boodaya ee ka soo baxa dhabarka aabbaha iyo hooyada kalxanteeda halkaas deena raximkaa iskugu tagaaya ayuu ilaahay ka abuuraa insaanka iyo basharka waxaa yar ee macnaha laheen iska xaqiirka ah yuu ilaahay ka abuuray quwadiisa fiiri oo waxaa yaree boodaayo iskana yar macnahaan iyo muuqaal ahaanna aan wax weyn oo la sii arkay ahayn haddana wuxuu ka abuuray insaankaa dhan ee lafaha iyo xoogga iyo madaxa iyo orodka leh markaasuu deena intuu kibro oo nicmadii ilaahay uu siiye ku kibro yuu ilaahay shukrigiisii iyo kabaqidiisii iyo hoggaansigii laga rabay ayuu ka santaagaya waa wax la yaab leh marka allaha waxaas ka abuurayna haddana awood wuxuu leeyahay mar labaad inuu haddana soo celiyo isagoo lafihiisi iyo isagoo baabaay inuu soo celiyo taasna awood buu uleeyahay waxba kuma aha allihii marka hore abuuray kamaa khalaqnaa kamaa bada'naa awala khalqin nuciidu marka hore saan u bilowna abuurkooda usoo celinaynaa bu ilahi leh subxana watacaala marka waa wax lagu cibro qaato wey manidaa marka laga abuuraayo bini aadam laga abuuray ma najaas ba mise waa daahir waa masale culamada isku hayaan fuqahada laakiin fuqahada markaan ka hadlayno fahamka ay shareecada ka fahmeen iyo nin walba aragtidiisa iyo siduu ilaahay fiqiga aqoon u siiyey ayaan ka hadlaynaa laakiin ugu dambayntii xaqu waa hal xaqu hal weeyaan meesha daliilka saxiixa ee sariixa ah uu maro kaa unbaa la qaadanaya liannahu masale kitaabku waa kitaab jaamica ah marka masale oo madhab madhab shaqa kuma laha madhab shaaficiyana ma laha xanaabilo iyo maalikiya xanafiyana ma laha kitaabka marka waa kitaab qaabil liniqaash wixii masale ah oo xadiida oo ku soo aroora fuqahadii aqwaashoodii adiladoodii waa la niqaashi tasiilkii sharciga ahaa ee loo celinayana waan haynaao kan wey kanaa lagu tasiilinayaa oo lagu kala baxaya xanafiyada iyo maalikiyadu waxay qabaan manidu waa nijaas bay qabaan manidu waa nijaas bay qabaan xanafiyadu iyo maalikiyadu xanafiyadu marka waxay kaga duwan tahay maalikiyadu waa nijaas laakiin sida loo tahirayo waxay leeyihin haddii angegan tahay manidu haddii angegan tahayna yudaharu bilfarki walxati in la jajabiyo oo la xoqo yaa lagu dahirin hadday qoyan tahayna yuqsal waa la dhaqi maalikiyadu waxay leeyihin laba gooraba hadday qoyan tahay hadday engnata labada waa la dhaqaya xaggaa labadaa madhab utoon xanaabilada shaaficiyada ku timid waa daahir nimidu daahir weeyaan ha la dhaqana waxaa loo dhaqi sida wasakda kalaba layskaga dhaqo qandhuuftii iyo qaaqadiba yaa ogol jirhkiisa iyo maradiisa inay ku taallo waxaa marka lilistiqdaari waana daahir waana daahir qandhuufta iyo waxaas waa daahir wey marka waa la dhaqayaa nadaafad baa la dhaqay nijaasa la dhaqaayo xoog waxaa xoog badan qowlkaasaa xoog badan waxaana tusaaya xoogbadida xadiisan soo socotay caaisha radia allahu canha oo ay ka mid tahay waan jajabin jiray bay tiri nijaaso ku daahir noqonaysa farkina ma jirto nijaaso farki iyo jajabin ku daahir noqonaysa ma jirto xaydka haweenka iyo dhiiggooda marka laga hadlaayay maxaa la yidhi xutiihi uma qrisiihi uma ndaxiihi inta la isku geysa maartay intii la xoqay haddana dhaqid loogu darayaa laakiin waan xoqaynaa saasay ku daahir noqon ma jirto daliil weeyaan ay qaateen aimadaasi inay manidu daahir tahay waxaa kaloo ay daliishanayaan qawluhu tacaala walaqad karamnaa bani aadama binu aadamkii baan karaamaynay karaamada waxaa ka mida wuxuu alla ka abuuray oo asalkiisi ah inuu daahiriga karaamada ka mida nin nijaas laga abuuray ma qof la karaamayna marka waxaa weeyaan karaamada ilahay uu sheegay waxaa ka mida in asalkiisa uu daahir yahay oo manidii ay daahir tahay hada huwa karaama taasaa karaamaha waxadana yaxya bnu yaxya qaal akhbarana khaalid bn cabdillahi can khaalidin can abi macshar can ibrahim can alqama walaswad ana rajulanin yaa nazla bicaaishata nin baa caaisha soo martiyey umulmuminiin buu soo martiyey fa asbaxa wuu waa beriistay yaqsiloo sagoo dhaqi soo marihiis waaga markii buu beriye waa hadalka soomarihiis xafuujina dhaqanay fa qaalat caaisha waxay tidhi inamaa kaana yujziika waxaa kugu filla in ra'aytahu haddaad wax ku aragtay weeye haddaad wax ku aragtay maradaadii an taqsila inaad dhaqdo makaana meeshii wax ku dhaceen un inaad iska dhaqdaa kugu filleede maradoo dhan ma nijaasoobin meesha ayada unbaa la iska dhaqayaa linadaafa fain lam tara haddaadan waxbaba arkin nadaxta xawlah gaararka unbaad maarata biyo iskaga dhibcinaysa iskaga shubaysaa nadaxta hawlahu ah, gaararka ayaad biyo ku firdhinaysaa ama meeshii aad tuhumsaneed ama dakarki iyo meelahaas biyo ku firdhi ma aha mini ma ahe marka walaqad ra'aytunii bu leedaha caaisha waxaan garanayaa oon ogahay oon isgaran afrukuhu minidii anoo jajabinaya min thawbi rasuulilah nabiga maradiisa calayhi salaam farkan jajabin fa yusallii fiihi waa ku tukan jiray oo marida markay marada ku angegto oo wax ku qallafsha ay noqoto ku qallafto ku angegto aayarunbaa saa loo jabinaya la goynaya la turaya qubkii iyo muxuuaha jurmigii khalaas markaa waxaa wey iskaga tukan jira nabiga alayh salaam afartii meesha ku hadhay nijaas maaha lama sii dhaqin faruu ka qaaday waxadaana cumar bnu xafs bnu qiyaad qaala xadaana abi can acmash can ibrahim can aswad bn hamaam can caaisha fi lmaniy qaalad waxay tihi kuntu afruku waan jajabin jiray min thawbi rasuuli llaahi nabiga maradiisa calayh salaam meelay ku dhegegtay markaan arko waan ka jajabin jiray oon burburin jiray kadib saas ku tukan jiray xadaana qutayma ibnu saciidin qaala xadaana xamaad yani ibnu zaydin can hishaam ibnu xasaan qal xadaana isxaaq bn ibrahim qal akhbarana cabdة bn sulayman qal xadaana abi aruba saciid ibn abi caruba jamiican can abi macshar bay ka wariyeen xa waxadaana abu bakr bn abi shayba qal xadaana hushaym can mugiira xa waxadaana moxamed ibnu xaatimin qal xadaana cabdiraxman bn mahdiy can mahdiy bn maymuun can wasil اlaxdari xa waxadaana ibnu xaatimin qal xadaana isxaaq bn mansuurin qal xadaana israa'iil can mansuur wmugiira kulu haulaai can ibrahim can aswad can caaisha fi xati lmaniyi ee isku raaceen manidii inay jajabisay min thoobi rasuulilah xati iyo farkina waa isku mid naxwi xadiidi khaalid bin canabi macshar bay ku mutaabiceeyeen waxadaanii moxamed bnu xaatimin qala xadaana ibnu cuyaynata can mansuur can ibrahim can hamaam can caaisha binaxwi xadiiihim qala waxadaana abubakr bin abi shayba qala xadaana maxamed bnu bishrin can camr ibni maymuunin qaala sa'altu waxaan weydiiyey sulaymaan ibnu yasaar sulaymaan bnu yasaar wuxuu kamid ahaa fuqahaau sabca fi casri taabiciin fuqahaau sabca fii casri taabiciin buu kamid ahaa sulaymaan ibnu yasaar alhilaali mawlaa maymuunata bint alxaari can ilmaniyi baa la weydiiyaan weydiiyey bula manida yusiibu thawba arajuli nin maradiis gaaraysa an yaqsiluu ma dhaqaayaa am yaqsilu thawba mise maradiibuu dhaqaayaa mise maridiibuu dhaqaayaa faqaala akhbaratnii caaisha waxay ii sheegtay ana rasuula allahi sal l slam kaana yaqsilu almaniya manida waa dhaqi jiray uma yakhruju ila salaati fi dalika thawb maradoo dhan ma dhaqi jirabe meeshii ay martay muutuska dhaqo iyo yakhruju ila salaati u bixi jiray fi dalika thawb maradaa isaga oo qaba marada ayada ah waana anduru markaasaan fiirin jiray ilaa athari alghasli dhaqidda raadkeedii fiihi marada meeshii inta yarada la dhaqay oo marada inteeda kale haddii engegan tahay meeshii la dhaqo waxay noqonaysaa meel gobaabin oo marada inteeda kale ka duwan riwaayadii kale saxiixa buqacan buqaca buqacalmaa yani gobaabintii gobaabintii intii la dhaqay ayaa maradii ka muuqatay inta kalena way iska engegan tahay waa ku tukan jira rasuulka calayh salaam dhaqiddaa marka la dhaqaayo nijaaso looma dhaqaayo waa soo marray farkii baan soo aragnay hadday nijaaso tahay waa la dhaqi lahaa ee waxaa weeyaan nadaafad ahaan baa laskaga dhaqaayaa un nadaafad ahaan ayaa loo dhaqaaya waa madhabka xanaabilada iyo shaaficiyada shaaficiyada iyo xanaabilada ayaa xoog badan madhabkaasa xoog badan oo adiladana ku xoog badan haddii la fiiriyo xagga markaa maqaasidu shareeca iyo yusrigana saas yaa ku maaratay yaa ku jira xagga fudeedka shareecada qoladan le waa nijaasna waxay deliishanayaan ayaguna adilo kale ayay deliishanayaan oo naqli iyo caqliga ah masaa'isha caqliga ee qariibka waxaa kamid ay dariishanayaan waxay leeyihiin maxalulbowl manidu waxay soo martay kaadida meesheedii bay soo martay manida hadda ay asalkeeda ahayd waxay soo martay usha ay ku soo ordaysa soo qaadayso waa waddadii waddadii kaadida weeye marka way nijaasoobeysaa way nijaasoobeysaa bay leeyihin marka waxyaala laga jawa waxaa kamid a nijaastu sideeduba intay maxalkeediiyo gudaha ku jirto nijaas ma aha hadda ilmo yar baad xumbaara adoo salaad tugtila salaada ku tukanaysaa waad xumbaaraysaa dhabarku kuu saaran yahay dhabarka yuu kuu saaran yahay wa fii badnihi alcadira ah, calooshiisa saxaradii iyo kaadidii intaba waa wataa marka nijaas ba nijaas maaha waa daahir marka wixii gudaha ku jira iyo nijaasada gudaha ku jira xukunkeeda waxay qaadan dahaara ayay qaadanaysa waxa soo baxayna manidii weeyaan waxay soo baxay manidii weyan manidana marka waa daahir weeyaan ayib laakiin haddii ay nijaasadii ayada aheyd ay soo baxdo oo weel ay ku jirto oo qaruurad ay ku jirto oo ay dusha kuu saaran tahay salaad ma ku tukan kartaa ya kuma tukan kartid dahaaradii maxalkii iyo badankii iyo makaankii waxo o dhan ba yaa shardi aheed kuma tukan kartid marka sheekh alcuthaymiin raximah wuxuu leeyahay dadka qaar oo sameeya fuxuusta intii loo diro baaritaan baa dhakhtarku keen leeyahay baashi baa loo keeni kaadi kaadi soo qaad baa leeh tasta wax laga laga baaro markaasuu deeno kaadidiisa ku ridan salaaddii baa la galay masaajid ku leexan jeebkay ugu jirtaa waa ku tukanaya qofkaa ka waran badala salaatu salaaddiisa way burtay waxba kama jirto kaadi buu xumbaarsan yahay qala وxadثna abu kamil الjaxdri qal xadثna cabdالwaxid yعni ibn زiyad xa وxadثna abu qurayb akhbarana ibn mubarak cabdالlah وbn abi zaئda zakariya kulhm can cmr bn maymun bhada isnaad ama ibn abi zaئda xadiiثu kama qala ibn bishrin ana rasuula الlahi salى الlah alيه waslm kana yaqsl اlmaniya maniduu dhaqi jir dhaqi jirada iyo caaisha dhaqi jirtayda isku meel wey oo nabiga amarkiisa lagu dhaqaaya wa ama ibn mubaarak wacabdulwaaxid taaratan watara taaratan watara nabiga alay slam khidmadiisii shaqadiisa marar waa qabsan jiray wa ama ibn mubaarakin wacabdulwaaxidin fafi xadiiayhima qaalat kuntu aqsilhu waan dhaqi jiray min thawbi rasuuli illah sala allah alay waslam waxadaana axmed bnu jawaas ilxanafi abu caasim qal xadaana abulaxwasin can shabiib bni qarqada can cabdillahi bni shihaab alkhawlaani qaala kuntu naazilan calaa caaisha caaisha radi allah canha baan martiyey faxtalamtu fii thawbaya maryahayga aan qabay baan ixtiraamay ixtiraamku waa alaaladka iyo qarowa qofka habeenka soo hurda oo wax ku riyooda asagoo samaynaya marka waxaa la fiirin oo xukunkuu la socdaa waxaad aragtay meeheed ku riyootay wax kaa soo baxeen wey taas weeyaan faqamastuhumaa labadii maro waxaan tiimbiyey filmaa biyaan dhex tiimbiyen geliyey fa ra'atnii aragtay buu leeyahy jaariyatun licaaisha addoon caaisha ay dhaheed oo gurigeeda joogtay yaa aragtay anoo marihii dhaqaaya fa caaisha u sheegtay waxay tiri ninkii martida ma aha marihi buu dhaqanaya fa ilaya caaisha caaisha soo dirtay gabadhii faqaarad waxay tihi maa xamalaka calaa maa sanacta waxaad samaysay bithoobayka labadaadu mare eed biyaha gelisay maxaa kugu xumbaaray qaala qultu waxaan ra'aytu waxaan arkay maa yarabnaa in qofka hurdo wuxuu arko fii manaami hurdadiisa qofka wuxuu hurdadu ku arko ayaan ku riyooday qaalat waxay tihi hal ra'ayta fiihimaa a maradaada wax ma ku aragtay haddaad adiga xataa aad qarowday oo ixtiraamtay wax kaa imaadeen maradii wax ma kaa gaadheen oo maku aragtay indhahada maku aragtay qoltu waxaan ilaa may waxba kuma arkin qaalad waxay tihi falow ra'ayta shayan qasalta istifhaama meesha ku jirta aqasalta haddaad wax aragto xataa ood maradaada wax ku aragto ma maradoo dhan baad dhaqi lahayd haddaad wax ku aragtaan maradoo dhan la dhaqaynine oo intaa ay wax gaadheen unbaa iska dhaqi haddii kalena waaba daahire laqad ra'aytunii waxaan is arkay oon garan bay tihi wa inii aniga oo laa xukuhu maridii xoqaaya min thawbi rasuuli lahi sala allah alay wasalam yaabisar isagoo angeganoo minidu ay angegtay oo qallaftay bidufrii ciddidayda marka waxaa nijaas ma ahee amarku waa iska sahlan yahay waxba maryaha iska qoynin baabu nijaasati dami wa kayfiyati qasri nijaasatu dami dhiigga nijaasanimadiisu dhiiggu inuu nijaas yahay wa kayfiyatu quslihi iyo sida loo dhaqaayo xadiidkan markaa baabkan turjumadu waxaa laga dhigay mulaq nijaasatu dami baa dhiigga nijaas wey mulaq baa laga dhigay walaysa calaa itlaaqihi nijaasado idilla mulaq nijaasku ma aha waxaan ujeedaa dhiigga oo idilla nijaas ma wada aha gideedu nijaas ma wada aha nijaas dhiig waxaa jira aan nijaas ahayn iyo mid nijaasa ayaa jira marka in nijaasatu dami laiska idlaaqo waxaa weeyaan qayd baa ku jira oo waxaa weye mutlaqa asaga ah, taqyiid baa ku jira waxaa jirta nijaaso kasta oo ka imaato xayawaan maytadiisa la cuno nijaaso kasta oo xayawaan maytadiisa iyo baktigiisa la cuna ka timaada waa daahir maxaa ka mid a ah damulxuut wasamak mallayga iyo muxuaha sabaga iyo soo hadduu dhinto la cuni maayo isagoo mayda uxilla lanaa maytataan nabiga alay slam yidhi waxyaalaha isagoo baktiya la cuni kara mallayga ka mida ah iyo jaraadka ayaxa ka mida ah. marka marka uu nool yahay dhiiga ka imaanayo mallaygaasi maydkiisii baktigiisi babaluniye baktigiisi abalcuniye ood kuu banaaneen dhiiggiisiina marka uu noolaa ama la gawraco waxaa weeyaan daahir wey nijaas maaha nijaas ma waxaa kaloo nijaas aheen xayawaanka ma'kuululaxmiga hilibkooda la cuno markii neefkii la gowraco dhiiggiisa uu daato muhraaq aha waxaa ku haraaya gudihiisa ee ama maqaarka ku jira ama xaloosha ku dhex jira xidma iyo muxuuaha ku dhex jira ama beerka iyo kelyaha iyo dhaxaas la socda dhiigga ku jira isagana waxaa weeyaan nijaas mehe daahir weeyaan nijaas mehe waa daahir laba soo maaha waxaa ku yimid marka xayawaanka maakulu laxmiga hilibkiisa la cuno dhiiggiisa markii la gowraco dhiiggaa daadanaya isaguna waxaa weeya waa nijaas xayawaanka sidiisaba nijaasta ahaana sida eyga oo kale isaguna dhiiggiisa waa nijaas xoolaha kale iyaguna waan soo sheegnay waa nijaas bini aadamkii baa ku yimid dadkii baa ku yimid dadka nijaasada ka timaada ee waxaan ujeedaa dhiigga ka yimaada dhiigga ka yimaada dhiiggaa hadduu ka yimaado min axad sabiilayn labada wadda mid kamida kalqubli wadubur dabada ama meesha kaadida waxaa weeyaan nijaas weeyaan oo maalan xaydkii haweenka ka imaanaya oo kale iyo raggii iyo haweenka kaadaanba hadduu dhiig dabada ka imaado baabasiirtii baa ku dilaacday iyo qoormaalaydii baa ku dilaacday dhiig baa ka yimid nijaas waaye nijaas weeye ama dhiigga kale jirkiisa kale ka imaanaya culummadu waa ka niqaashayaan qaar culummada kamida waxay leeyihin waa nijaas qaarna waxay leeyihin nijaas maaha weliba taasaad moodaa marka loo noqdo saxaabada nabiga alayh isalaatu wasalaam way jihaadi jireen way dhaawacmi jireen dhiiggaa ka socday dharkao dhan uu ku daadan jiray salaadana way tukan jireen salaadana way tukan jireen weel ay iskaga dhaqeen oo salaada lagaga istaaga lagaga istaagay oo dhiig baan leenahay dhaawac baan ahay lyii lama sheegin qaala xadaana abubakr bn abi shayba xadaana waki xadaana hishaam bn curwata xa waxadaanii maxamed bn xaatim walafdu la xadaana yaxya bnu saciid can hishaam bn curwata qaala xadaatnii faaduma faadumadana hishaamkaasaa qaba hishaam bin curwahaasi xaaskiisii islaantiisii weeye waana ilma adeeroo faade binti mundir ibnu zubayr iyo cishaam binu curwat ibnu zubayr wey oo imaadeer laba ilma adeera wey can asmaa bay ka wariyeen asmadu ay ka warinaysana waa ayaydood ayaydood wey oo mundir iyo curwada ayadaa dhashay qaalad waxay tihi jaaad imraatun haweeney baa timid ila nabiyi nabiga calayh salaam bay u timid faqaalad waxay ku tihi xidaanaa midaano yusiibu fawbaha maradeeda waxaa asiibi min dami lxayd dhiigga xaydka ayaa asiibaya kayfa tasnacu bihi say ku samayn qaala taxutu way xoqaysaa uma taqrusuhu bilmaai biyay ku jajabin uma tadau way dhaqaysaa tadauda manaa taqsiruhu wey intaasoo marxala lasoo marin dhiiggaa markuu marada uu ku angego horta way xoqi oo dhiiggii way qoloftiisii bay tuuraysaa kadib bay dee wixii kusoo haro raada intay biyo ku shubto yay ciddadiisa ugu maroojinaysaa si uu dhiiggii u zuulo kadib bay deena dhaqaysaa uma tusalli fii waa ku tukan halkaa marka waxaad garanaysaa dhiiggaa xaydka waa nijaas dhiigga aan yay ka mid taha haddii dhiig kale uu ka soo baxo sabiilooyinkii uu ka soo baxona ayaduna sidoo kale weeyaan kuwaasoo lamid yahay laakiin dhigagaa kalean sheegna ayagu sida xayawaanka makuulka ee meytadiisa la cunay waxaa lamid a ah ayaduna damu maa laa saaila maa laa nafsun saaila damu maa laa nafsun saaila yani dhiigga ka imaanaya xayawaanka ama waxa dhiiggiisa uun dureerayni qulqulaynin wa dhiiglaa jira dhiig leh wax nool oo dhiig leh laakiin dhiiggiisa ma daadanayo maxaa ka mid a waxyaalaha xasharaadka u badan daqsiga iyo bacuudada iyo muxuu ahaa waxyaalahaas badan u badan dhiig daadanaya ma leh kaana waxaa weeyaan waxba nijaas ma aha ayb qala xadaana abu bakr abu quray maxamed ibn cala qala xadaana ibn cumar xa xadaana abu طahir abaranii ibn wahbin abaranii yaxya bn cabd lahi bn salim wmalik bn anas wcamr bn xarii kulhm an hisha bn curwa bhada isnaamid xadiid yaxya bn saciid qaala baabu daliil calى najaaزaة اlbawli kaadid inay nijaas tahay wawujuub اlistibraa'i minhu in laiska beri yeelo oo laiska dahiro istibraa manaa atadahur in laga dahaaro qaatana ay waajib tahay waxaa kaloo istibraa soo gelaya atanazuh in marka horeba laiska ilaaliyo on kaadida la fududaysanin وxadثna abu سacيid الأshد وabu kurayb mxamed بn اlclا وإسحاq بn ibrahim qala isxaq wuxuu yihi aخbarana وqala akrana xadثna wakiic xadana اأcmش qala samictu mujahida yuxadiث can daawusin can ibni cabaasin qaal mara rasuulu lahi sala اlah alay waslam wuxuu soo maray calaa qabrayna laba qabri buu nabigu soo maray laba qabri faqaala wuxuu nabigu yidhi amaa inahumaa labadan la yucadabaani waa la cadaabaya amaa inahumaa la yucadabaani saddex muakad baa ku jirta saddex takiid ayaa ku jirta amaada takiid bay faaideysaa ina oo takiid faaideysa iyo laamulibtidaha la yucadabaani saddexdaasa lagu adkeeyey maxaa yeelay caadada iyo curfiga iyo dadka dhaqankiisa kuma dareerin in dad qabri ku jira cadaabkooda la maqlo marka waa arrin mucjizo ah oo khawaariqu caado ah oo wuxuu nabiga dadku u sheegaayay sala allah alay wasalam markaasuu deena ta'kiidiyey ama inahumaa la yucadabaan waa la cadaabaya waxyii baa nabiga loogu sheegay oo ilahay baa u fayday maqashiiyey wamaa yucadabaani loomana cadaabaya labadan qabri dadka ku jira fii kabiirin wax weyn oo ka tegiddiisu wax weyn ma aheen waxay ka tegi kareen waxay ka tegi kareen ayay maaragtay maanta ku naargaleen oo maa yucadabaani fii kabiirin wax kabiirahoo weyn ayaga siday u arkaayeen wax weyn ba umayna arkaynin ama axaduha midkood fakaana yamshi binamiima wuxuu u socon jiray namiimada iyo dad isku dirka fasaad naqlu lxadiidi bayna annaasi calaa wajhi ifsaad dadka oo warka loo kala qaado wixii oo laisku diraayo oo qof iska qalbigiisa saliim ahaayo on cuqdad qof kale u qabin markii la yidha hebel baa saa kugu yidhi qofkii cuqdad buu qaaday cadaawad buu qaaday xanuun baad ku riday dadka kalena dhibaatada u riday marka waxaa weeyaan waa namiima la yidhaahdaa dunuubta kabaa'irta waaweyn bay ku jirtaayo nabigu u yidhi janno ma galo qofka namaamka ah ayuu nabig sala allah alay wasalam yidhi xataa culamaa alcaqiila waxay ku darayaan amaamadu noocun min asixri bay leeyihin nawcun min asixri liannahu macnaha sixirka uu keenay namiimadunu keentaa iyo isku dirku sixirku wuxuu keenaa tafriiq sixir nooc kamid a ah waxaa sixiru tafriiq la yihahdo labada isjecleed buuba kala geyn oo is arki karin oo indhahoodii wejigooda kala maarata isfiirin karin sixru tafriiq baa dhahaa namiimadu marka waa nooc sixir aho ninka afkiisa iyo ruufyaanimadiisii iyo muxuu aha nuunadiisii waxay gaadhsiinaysaa soo u wado labadii qof iskugu soofeen in labadii qof isa salaami waayaan tanaa ka dhalanayso cadaawad qalbad u geliyo wa amal midkaas waxaa loo cadaabaya namaan buu ahaa kan labaad wa amal aakharu fa kaana wuxuu midka kale laa yastatiru kaan iska asturin min bowli kaadadiis oo iskama dhaqi jirin kaadadii iskama ilaalin jirinoo maradiisii iyo bawdadiisii iyo meeshuu ku cibaadaysan lahaa iyo wa dhanba kaadida dhanba kama lahaan jirin saas asagana loo cadaabayaa qaala fadacaa nabigu wuxuu u yeedhay bicasiibin laantimireed radbin qoyan ayuu sooiisoo gooya yiri geed timira laantiis markaasuu fashaqahu kala gooyay biinatayn laba dhan buu ka dhigoo waa kala jabiyey uma karasa wuxuu ku tallaalay calaa haada qabrigaasi waaxidan midbuu ku tallaalay wa calaa haada qabrigaa kalena waaxidan gu'i kale ayuu ku tallaalay uma qaala nabigu wuxuu yidhi lacalahu waxaan rajo ka qabnaa muxaqaqa ilaahay waa shafaaco weeyaan oo wakti leh an yukhafafa in la fududeeyo canhumaa labadoodaasi maa lam yaybasaa inta labada laan aynan angegin in cadaabka laga fududeeyo taasaan rajo ka qabnaaoo anugu shafeecay buu nabigu sal allah alay wasalam yidhi xadiidka waxaa laga fahmayaa khuduurada ay leedahay namaamaday isku dirka iyo kaadida kaadidaas laga hadlaayana waxaa soo aroortay riwaayada hadda aan soo maray eh, laa yastatiru min bawlihi kaadida bnu aadamka waa nijaas iyo xayawaanka aan la cunin hilibkooda iyo caanahoodan aan la cabin kaadidooda iyaguna nijaas wey xayawaanka hilibkooda la cuneen dhaqana bahiimatlancaamka geel iyo ariga looda taa way waxay culamadu ay niqaashaan fuqahada isku hayaan ay sida xooga badanna ay tahay inay nijaas ahayn oo daahir ay tahay inay daahir tahay baa xoog badan daliil nabiga calayh isalaatu wasalaam waa kii nimankii yidhi geela kaadidiisa iyo caanihiisa cabba waa ka dhii iska dhaqa oo ka afdhaqda oo ka luqluqdana ma dhihin wax nijaas oo shareecadu maarata ay xarintayna ummadda nabi maxamed daawo ooma noqoto lagumaba daaweeyey saasuu nabiga alay slam cadeeyey marka inay daahir tahay bay tusi wixii kale laakiin nijaas wey ayru makuulu lami ah ibni aadamka soo gey ayru makuulu lami wey lama cunay leneen ayib qala xadaanii axmed bn yusuf asd xadana mucala bn asd xadana cabdlwaxid can sulayman acmash bi hada isnad ayra anahu qaal wa kana alaaharu laa yastanzihu can ilbowl kaadida iskama nadiifin jirin iskama nazihi jirin iskama dhaqi jirin aw min albowli kaadida intuu kaadiyo kaadidio ka socota yuu iska dhaqaaqi jirin na qabriga lagu cadaabaya walciyaadu billah marka labada nin ee nabiga alay slam geelaha u qotamiyey waxay ahayd shafeeco uu nabiga u shafeecayey wakti bayna lahayd labadaa geed intay ka agagayaan hadda marka ma la dhihi karaa qubuurta geedo laamo xagga ha laga qotami iyo xagga laga qotami ma la dhihi karaa maya sababta waxaa weeyaan inahumaa la yucadabaani buu nabigu yiri alay salaam waa la cadaabaya inaad horta ku qotamiso qubuurta geedaha laamahaasi waa bidca midda koowaad taba ta labaadna waxaa weeyaan suuu dhanni bisaaxibi alqabri suuu dhanni bisaaxibi alqabri qofkii qabriga ku jirana mala xun baad u malaysay maxaa yeelay kow nabiga calayh salaam qoladaas oo uu caddeeyey in la cadaabayo shafeeco uu shafeecayo horta u qotamiyey lama hayo meel kale intii saxaabadiisa la xabaalayay ee carruurtiisa gabdhihiisa la xabaalay ee kuwii ay nabiga calayh salaatu wasalaam isku naaska nuugeen la xabaalay ee kuwii u jeclaa adeerkii uu kamid yaha la xabaalay isagoo qori ku qotamiya ama laan ku qotamiya lama hayo marka masalada masale khaalasa oo shafaacaah oo qoladaasi la tusay waxa ku jiraan iyo cadaaba ayay ahayd ta labaad waxaa ka dhalanaysaa in qofka markaad laanta qutaminaysa maxaad ka wadaa inay u shafeecdo lacallahu yukhafafu canhumaa maa cadaabka in lagaga fududeeyo ayaad leedahay horta ma la cadaabaya ma ogta la cadaabaya mala xun baad u maraysay marka labadaas suuraba labadaa wejba labadaa wejba waxay tusaayeen inayna banaanayn wallah aclam billahi towfiq sala allah wasalam ala nabiyina maxamed